بsم الlh الرحmn الرحيم alxamdu لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحmed وعlى آlih وصaxbih وsلم أجمعين ama bعd waxaan soo haynay kitaabkii ryaad الصاalحين min kalaami سyد الmرسلين lلإmam النwwiي raximh الlah qala الإmam أbu زkrya yaحya بن شhrف النwwiي raximh الlah وعn cائشhaةa رadي الlه عnha qاlat samictu rasuula اllahi slى اllah عlyh وآlih وsلم yqul fي beyti hda allaahuma man waliya min amri ummatii shay-an fashaqa calayhim fashquq calayh waman waliya min amri ummatii shay-an farafaqa bihim farfuq bih rawaahu muslim caaisha waxay tihi nebiga waxaan ka maqlay sala allahu alayh waali wasalam yaquul isagoo leh fii beyti haadaa gurigaygan kan ah dhexdiisa allaahuma yaa allaahu allow man weliya qofkii maamulo min amri ummatii ummaddeyda arrinkeeda xaggiisa shay-an wax ka maamulo wax un ka maamulo fashaqa calayhim ee dhibo fashaqa dhibo calayhim iyaga korkooda fashquq ilaahu dhib calayhi korkiisa dhibkaas waman weliya qofkii maamulo min amri ummatii ummadeyda arrinkeeda shay-an wax ka maamulo farafaqa bihim u dhimriyo farfuq bihi ilaahu u dhimri rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey <clears throat> waxaa laga qaadanayaa marka xadiidkan qofka dadka arrim arrima ummaddan arrimaheeda maamulo ee ku dhibo ee dhibo ninkii maa maamule looga dhigo arrimaha muslimiinta ee dhibo inuu nebiga sala allahu alayh waali wasalam uu habaaray <clears throat> qofkii arrimahooda maamulo ee u ixsaan falo u naxariisto u turana inuu u duceeyey nebiga sala allahu alayh waali wasalam <clears throat> qofna kama maarmo marka <clears throat> turitaanka ilaahay subxaanahu watacaala iyo naxariisashada rabbi marka qofkaan u naxariisanin racyadiisa iyo dadka uu mas-uulka ka yahay ilaahay uma naxariista isagana uma u naxariisan maayo qofkii u naxariistana ilaahay waa u naxariisanaya marka eh, nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wali w salam allahuma man waliya min amri ummatii shay-an buu yidhi shay-an marka waxay ku tusaysaa waa caam dadkii ninkii maamulo ummadeyda arrimaheeda wax ka maamulo wax un wax ayaa la layihi hadduu rabo madaxweyneu noqon karaa hadduu noqdo wasiir noqon karaa nin meel agaasima looga dhigay buu noqon karaa wahaakada lacagtii muslimiinta oo kale loo dhiibay oo dadkii muslimiinta wax qabaa la yidhi oo kale <coughs> awooddii muslimiinta la siiyey meel uun wixiiba laga siiyaba noocay dooniba ha ahaato waxaa dhici karta ninka madaxweyneha inuu iska fiican yahay ama uu toosan yahay laakiin dadka oo wax u dhiiba hadday xumaadaan de asaga waa qof keliya un waxma toosi kara keligiis hadday marka dadka laakiin wax la maamulaayo ay fiican yihiin oo ay yihiin dad yacni markaas eh, eh, ilaahay ka cabsanaya hadday yihiin nabigaba siduu yidhi sala allahu alayh waali wasalam amiir ma jiro ilaa laba saaxiib ayaa ilaahay u sameeyaa laba bidaano bidaanatu suu-in saaxiib hoosaad xun oo xumaanta faro isla markaa wanaaggana ka reebo iyo ama saaxiibo iyo saaxiib hoosaad fiican oo wanaagga faro xumaanta ka reebo ninkii ila walmacsuumu man casamahu llaahu waxaa ilaahay ou dhowray qofkii ilaahay ou dhowro ayaa dhowran markaas nacam marka ninka madaxda keligiina wax ma samayn karo ummadda marka mas-uuliyadda hoose iyo meesha ugu sarreysa kuwa hayo dhammaanteed xadiidka waa wada taabanayaa waana wada quseeyaa waana aljazaau min jinsi alcamal haddaad dadka si fiican ula dhaqanto naxariis kula dhaqanto ilaahay subxaanahu watacaala waa kuu naxariisanaya haddaad ad adeyg ku samaysana ilaahay baa kugu ad adkaanaya subxaanahu wa tacaala <clears throat> wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam rasuulku waxa uu yidhi kaanat banuu israa'iila reer bani israa'iil waxay ahaayeen tasuusuhum inay yacni maamulayso alambiyaau ambiyadu inay maamulayaan reer bani israa-iil xaalkoodu wuxuu ahaa ambiyadaa maamuli jirtay tasuusuhum alambiyaa saasa yasuusu weeyaan nacam saasa yasuusu siyaasatan masderka marka waa siyaasatan marka siyaasadana waxaa weeyaan altadbiir waa maamulka ayaa la yidhaahdaa marka saasa fulaanun ay dabbara weeyaan arrimihiisii uu maamulay marka reer bani israa-iil waxaa arrimahooda maamulayay ambiyada ilaahay subxaana wa tacaala marka xadiidka waxaan ka qaadanaynaa waxa ay tahay ambiyada ilaahay inuu u keenay inay dadka maamulaan oo ay ku maamulaan siyaasad cadaalad ku dhisan alimaam ibnu lqayim badaa'icu lfawaa'idku wuxuu ku sheegaa siyaasadu inay tahay mid siyaasa sharciya iyo oo caadila iyo siyaasa oo aan sharci ku dhisnayn oo ah yacni yacni baal aan cadaalad ku dhisnayn inay kala tahay ayuu sheegaa marka siyaasadda cadaaladda ku dhisan waa maamulka cadaaladda ku dhisane ambiyada ilaahay buu ka bilowdaa subxaanahu wa tacaala walidaalika xaafid ibnu xajar xadiidkan kaanat banu israa'iila tasuusuhum alambiyaa markuu macnaynayay waxa uu yidhi ay annahum kaanuu idaa dahara fiihim fasaadun haddii reer bani israa'iil fasaad ou ka dhex muuqdo oo yacni fasaadka uu ka daahiro bacaha allaahu lahum nebiyan ilaahay nebi buu usoo diraayey yuqiimu lahum amrahum arrimahooda toosiyo wayuziilu maa gayaruu zuuliyo waxa ay dooriyeen oo min axkaami towraati ah axkaamtii towreed wixii ay bedeleen nebi toosiyaa loo soo dirayay mar allaale marka ay khalad ay sameeyaan oo ay yacni jawr ku kacaan oo fasaad dhulka korkiisa ay ka sameeyaan markaasuu wuxuu yidhi wa fiihi ishaaratun xadiidka waxaa ku sugan ishaaro ilaa annahu laa budda lilraciyati min qaa'imin biumuurihaa shacabku inay qasab tahay cid maamusho oo arrimahooda maamusha in la helaa inay aada qasab u tahay yaa xadiidka laga qaadanaya yaxmiluhaa calaa dariiqi alxasana ninkaas maamulaayo oo ummadda ku qaado dariiqa hagaagsan wa yunsifu almadluuma min aldaalim oo ninka la dulminaayo uga gargaaro midka dulminaayo laabudda dadku inay nidaam leeyihiin nidaamka iyo maamulkana sharcigana waa lagu ogaaday oo sharcigana waana faray oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu dad ay baxayaan oo safar iyo wax lamida ay gelayaan wuxuu samey jiray eh, saddex haddii ay meel bannaana u baxayaan oy safrayaan nin amiir ha ka dhigtaan oo arrimahooda isagaa u gooyo ayuu nebigu amray sala allahu alayh waali wasalam saddex marka meel cidla a ah socoto oo musaafiriin ah haddii la yidhi amiir samaysta haydin maamulo si aydnan isku khilkhilaafin waxaa min baabi owlaa ah dad muslimiinoo meel degan oo aan madax lahayn yacni oon madax lahayn yacni uma jeedi madaxtinimadan hadda kooxaha ay kala qaadqaadanayaan oo midba kooxba ay madax samaysanayso kooxdanna madax samaysanayso oo halkii magaalo aad ku arkayso laba boqol oo koox ay ka dhisan tahay oo laba boqol oo amiir ay ka dhisan tahay oo waxay hadda tabar leeyihiinna aan jirin taasoo kale ma ahan xadiidku waxa uu tilmaamayee dadku inay intay arrimahooda isku geeyaan nin hal nin ay uga dambeeyaan taas weeyaan marka midda sharcigu uu faraayo nebiguna sala allahu alayh waali wasalam asxaabta uu ku dhiirigeliyey asxaabtuna ay fahmeen mar allaale markii uu nebiga dhintay isla markiiba abubakar ay doorteen oo meeshii faraaqii iyo yacni banaanaanshadii horay ka buuxiyeen asxaabu rasuulillaahi maxaa yeelay dadku hadday madax waayaan ama yacni maamul ay waayaan waxaa aada u degdegaya daalimkii inuu dhaco madluumkii ninkii tabarta darnaa wahaa kada marka maamulku marka saasaa sharciguna uu uga mid yahay maa wixii nabiga ka dambeeyey khulafaa uraashidiin saasay ahaayeen khulafadii ka dambeysana wain kaana nooc dulmiga ou jiray khulafaau bani umaya iyo kuwii bani alcabaas iyo wixii ka dambeeyey dulmi waa jiray laakiin weli diinta unbaa siyaasadda laga qaadanayo asalna u ahayd xilliyadan dambe ayaa un waxaa la arkay taqriiban yacni wixii boqolaalkan sano un ku dhow boqolkan sano ayaa waxaa yimid waxaa la yidhaha qawaaniin wadci ah oo bani aadamku ay degsadaan oo la leeyahay iyada dadka ha lagu maamulo siyaasana ha looga dhigo qaanuun aan dadkan u suu aan yacni laa'iq aan u ahayn oon u qalmin maxaa yeelay dadkan yacni dhaqan aysan lahayn deegaan yacni meesha qaanuunka looga keenay iyo deegaanka ay joogaan waa kala duwan tahay meesha qaanuunka looga keenay dadka yacni ku nool iyo yacni dadkan muslimiinta waa kala duwan yihiin dad aynan isku dhaqan ahayn oo aynan isku diin ahayn ayaa qaanuunna looga soo dhoofiyey marka caalamul islaamina qawaaniinta lagu xukumo badankiis waa qawaaniin lasoo musaafuriyey oo lasoo dhoofiyey weeyaan oo aan dadkii dadkiina lagalama tashanin muslimiinta ahaa waana lagu dirqinayaayo xabad iyo yacni waxaa kor taallo iyo madfac ayaa kor taallo laguna ilaaliyaa qaanuunkaas wa ilaa dadka muslimiinta waxaas ma jecla oo ila kitaabkooda iyo sunnada nebiga dhinacna ugama aysan leexan lahayn laakiin isaga ayaa waxaa looga dhigay madaamic adduunye iyo wax lamid a ayaa loo geliyey marka sidaa darteed ayay siyaasadu marka ku socotay ambiyada ilaahay baa dadka maamuli jiray ambiyadu markay dhinteenna dadkii ugu wan wanaagsanaa oo xagga diinta ugu fiicnaa ee xagga aqoon hadday noqon lahayd iyo hadday karti noqon lahaydba dadkii diinta ugu fiicnaa ayaa markaa ummaddan sii maamulay saasayna ku soco jirtay laakiin hadda adduunku waa isbedelay dadka kuwa uga jaahilsan oo ugu yacni eh, yani dadka kuwa ugu jaahilsan oo ugu diin xun ayaa ummadda inta loo keenaa lagu diriqiyaa weliba lagu qasbaa dadka yacni markaa eh, ilaa ay gaartay siyaasadii iyo diinta in la kala bixiyo oo la yidhaahdo siyaasadu diinka ka mid ma aha in la yidhaahdo allahuma haddii loo jeedo siyaasadda beenbeentaa waxay hadda dadku u yaqaanaan siyaasadda diinta ka mid ma waa run been diin ilaahay ka mid ma ahan laakiin siyaasadda dhabta iyo maamulka saxda ah ee dadka in lagu maamula ay tahay diinta ilaahay weeyaanba nacam ninkii ka dheereeya oo yidhaha diin siyaasa maana masaajidka keliya ha joogto dhaqankaasi ma ahan dhaqankii yacni islaamka hadduu weliba waxaasoo kale oo istixlaalsadana waxaa dhici karta inuu ku gaaloobaba nacam maxaa yeelay diinka ilaahay sow cibaadaadka uga hadlay ayuu mucaamalada dadkana uga uga hadlay sida uu uga hadlay yacni cibaadaadka iyo salaada noo faray ayaa calaaqaadka khaarijiga iyo iyo amniga daakhiliga kulli oo uga wada hadlay sheekh maxamed alamin shanqiti raximahullah eh, ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam aayadaha saas oo kale ah iyo yani muxaadaro uu ka jeediyey oo aahaaru alimaam shanqiti oo daaru caalam alfawaa'idka ay daabacday rixladiisa ayaa ayay ku dhex jirtaa iyo fataawadiisa iyo muxaadaraadkiisa muxaadaro kamida waxaa jirta oo kaga hadlay sida qur-aanka qur-aanka sida oo u daaweeyey dhinac kasta oo dhinacyada nolosha ka mid ah nacam siyaasada khaarijiga aayaadka tilmaamay kuwa daakhiliga aayaadka xoojiyey waxaas oo dhan buu ka hadlayaa nacam sida uu caqiidadu kasoo bilaabayaa cibaadaadkii siyaasadii daakhiligi iyo khaarijigii muslimiinta wax dhibaatada u keeno waxay uga baxayaan dhibaatada kulli qur-aanka oo ka wada buuxan qofkii ilaahay uu <coughs> fahamsiiyey ayaa markaa fahmaya <coughs> marka waxa uu yidhi kaanat banuu israa'iila reer bani israa-iil waxa ay ahayd <clears throat> tasuusuhum alambiyaau ambiyadu inay maamulayaan <clears throat> kulamaa mar kasta oo halaka nebiyu nebi ou dhinto khalafahu nebiyu nebi ayaa yacni dib marayay oo bedelkiisa yacni imaanayay kulamaa mar kasta oo halaka nebiyu nebi ou dhinto khalafahu waxaa bedelayay isaga nebiyu nebi ayaa bedelayay wa inahu sha'niya laa nebiya nebi bacdii aniga gadaashay ma jiraayo aniga gadaashay nebi ma jiraayo maxaa laga wadaa marka aniga gadaashay nebi ma jiraayo shaqadii nebiga yaa qabanaya marka culamadaa qabanayso waxaa nebigu wuxuu yidhi ina alculamaaa warahatu lambiyaa culimada ambiyaday dhexleen marka siyaasadii ambiyada waxa u taagnaanayo waa culimaday noqonaysaa nacam oo dadka umuurahooda culimmada inay maamulaan walidaalika xilliyadii xataa khulafadii dhibka badnaay dadka lagu ibtileeyey xaqiiqada laakiin waxay ahayd culimadaa telinaysay maxaa yaele dadkaa fiicnaay walidaalika ninka boqorka ah kuma dhicin inuu caalim min alculamaa inuu ama dilo ama uu khilaafo maxaa yeele dadka oo dhan ayaa culamada markaa ka amar ka amar qaadanaya nacam qiso marka waxaa jirta alimaam cizu bni cabdisalaam cizudiin ibn cabdisalaam suldaan alculamaa ayaa ninkii boqorka ah amiirkii xilligiisii joogay masar suldaankii ayaa ay arrimo yacni intay isku qabteen masaa'il uu soo jeediyey yay ka diideen markaasay weliba hadidaad iyo wax lamida ugu dareen markaasuu magaaladii uga tegey dadkii markuu magaaladii uga baxay ee uu masar ka dhaqaajiyo dhankaas iyo shaam uu aaday ayay ummaddii culimmadii iyo ganacsatadii iyo dadkii wejiga lahaa ku lahay waddankii kulli waxay raaceen shiikhii ayay raaceen markaasaa ninkii amiirkaa ah, suldaankii loo tegey waxaa la yidhi ninkan la-aantiis waddankan ma xukumi kartid aa la yidhi markaasuu inta u tegayba uu soo celiyey oo sidaa rabtaa la yeelayaa uu yidhi nacam marka culimmada marka haybadaasay dadka ku dhex lahaayeen marar badanna yani taariikh weyn uu lahaa alimaam cizi bin cabdisalaam xataa ay dhacday inuu boqor boqoradii jiray markaas ee addoommada asalkooda ahaa ayuu iibiyey baytulmaalka oo lacagtoodiina uu geliyey yani nimankii salaadiinta laftirkoodii laftirkoodiibau iibiyey xaqiiqadiina wuxuu ka dhaadhiciyey xaqiiqadooda inay addoomoba yihiin bancam oo beecooda uusan soconaynin tasarufkooda uunan soconaynin dad inay maamulaan iska badaayay dad waxay ahaayeen baytulmaalka lacagtiisa laga soo iibiyey bay ahayn markii dambena madax noqday saas madax ku noqday ahaayeen marka wixiina maba ansaxaaya maba ansaxaysa ayuu yidhi nacam markii dambena intuu ku naadiyey oo gaday lacagtiina wuxuu dhigay marka baytulmaal sheikhu lislaam ibnu taymiya waa ogtihiin ma mawaaqiftii uu lahaa markay waddanku markii marka yacni ama caalam eh, meesha yacni daaraha muslimiinta ama korha laga soo hujuumo ama markii dhibaatooyin gudahooda muslimiinta uu ka dhex dhaco kulligood culimada unbaa markaa talada laga qaadan jiray marka lala tashtana talada ay ishaaraanna marka waa lagu liibaani jiray <clears throat> wa ina shaniya laa nebiya nebi bacdii aniga gadaashay ma jirayo ma ahaanayo <clears throat> wasayakunu khulafaau wasayakunu waxaa la heli doonaa khulafaau ayaa jiri doonaan yakunu hadda waa taamo waay waa kaanadan waa taama khulafaau marka marfuucun bay u noqonaysaa is khabaru kaanana ma laha maxaa yeeley waa taamadii midii ahayd ee marfuuca keliya un ku gaabsan jirta nacam waduu tamaamin maa birafcin yaktafi wasayakuunu ay wasayuujadu waxaa la heli doonaa khulafaau khulafo fayakhuruuna way badanayaan buu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow famaa ta'murunaa maxaadna amraysaa qaala waxa uu yidhi awfuu baycata alawa awfuu bibaycati alwali kan hore baycadiisa yacnii oofiya falawal say u kala horreeyeen baycadooda u oofiya yacni waxa weeyaan madax baa jirto mid kala imaanaya madaxtinimadiiba isaguna sheeganaya nacam kii hore idinku tiisa un jooga nacam ayb baycat alawal falawal kii hore baycadiisa say u kala horeeyaan u kala oofiya nacam wadalia dadka muslimiinta laba xaalad un bay leeyihin haddii xaala furqa ay jirto oo dadka muslimiinta iyagu ay diriirsan yihiin dhexdooda oo mid walbaa gees oo madaxtinimo ka sheeganayo midna in lala mubaayacooda maba ahaba sida ibnu cumar uu yeeli jiray oo kale waa hadday hal mar soo wada baxaan kulligood midkoodna ilaa yani mid uun gacanta usoo galo awoodda kan ay gacanta ugu harta awoodda lala mubaayacoona markaas cabdullahi bin cumar ayaa xilligii ciraaqna ay joogi jireen khawaarijtii ay kasoo baxday shaamna ay kasoo baxeen yani amawiyiintii ay joogeen cabdullahi bin zubayrna makiya madiine uu haystay midkoodna bayco ma siinin markii cabdulmelik ibnu marawaan marku qabsaday talada oo dhan ciraaq iyo xijaaz iyo shaam markay gacantiisa u wada gashaa si ilmihiisa waa la mubaayacoodeen marka maxaa yeelay maa rabi buu yidhi inaan furqo iyo kala tag dadkula mubaayacoodo marka hadday dadku saas yihiin maya haddii marka madax hore uu jirayna oo mid labaad oo iskeenayo meeshana dadka oo dhan waa midka labaad inay la diriraan rasuulka sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi idaa buuyica likhaliifatayni laba ninoo madaxa haddii lala mubaayacoodo faqtulu laakhira minhumaa kan dambe dila buu yidhi nacam kaa-ina mankaan ciduu doona ha ahaado maxaa yeelay kaas wuxuu rabaa inuu muslimiinta ushooda dhexda ka kala jebiyo nacam marka kutaa kutub lxadiidna kitaabulimaara limaara ayay uga hadlaan waxyaabahaas oo dhan acduuhum siiya xaqahum iyaga xaqooda siiya was'alu llaha ilaahay weydiista aladii lakum xaqiina ilaahay weydiista kan ay idinku leeyihiin mar hadday muslimiinba yihiin kan ay idinku leeyihiin idinka siiya kiina sow maaha ilaahay weydiista haddaan la idin siinin inta aad dadka muslimiinta dhib u keeni lahaydeen oo aad shiddo iyo dhib u horseedi lahaydeen sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa dadka qofka bani aadamka aadow xoolihiisa iyo naftiisa iyo waxa isaga ku saabsan aadou u jecel yahay nin isaga lamida inuu qaato waa dhibaysaa oo qof walba waa ka anafoonayaa nacam waa ka santaaga arrintaa ma u dulqaado karo laakiinse waxa uu leeyahay marka ay timaada nin madaxa inuu ku dulmiyo xoolahaaga qaato ee muslima inaa u sabarto ayaa wanaagsan sababtoo ah maslaxada dadweynaha iyadoo la eegayo muslimiinta nacam hal nin oo caadiya iyo isla mid maa ninkan madaxda dadkao dhan bau laynaya maanta dhan nacam haddii aan laysaga sabrin dadkao dhan buu baabi-inayaa dadkii yacnii waddooyinkii baan ammaan noqonaynin cadowgii baa ku sallad maayo wadanka wahaa kada nacam ayb mar hadday islaamnimadiisaba sugan tahay sidiisa in loo daayo oon markaa maalka adiga kaa maqan ilaahay weydiiso xaqa ah kulahaydo ounan ku siinaynin ilaahay weydiiso kiisa laakiin siiya fa ina allaha alla saa-iluhum kii weydiinayo weeyaan cama starcaahum wixii alla subxaanahu watacaala oo u dhiibay mas-uuliyaddeeda oo u dhiibay fa ina allaha alla saa-iluhum midkii su aalaya weeyaan cama starcaahum waxa uu mas-uulka uga dhigay ilaahay baa su aalaya weydiinaya muttafaqun calayhi nacam lidalika xadiidka wuxuu reebayaa yacni dadka madaxda muslimiinta in xoog layskugu dayo in wax looga qaato maxaa yeele haddii xoog layskugu dayo ummaddiina waa dhibaysaa dadkiina waa dhibe walidalika fasaadkaas ka dhalanaya darteedaaba loo reebayba oo alxaafid ibnu xajarna tahdiibu tahdiibka waa jirtay culimmadii hore ee salafka qaarkood in yacni ay arrintaas inay bannaan tahay ay arki jireen oo ay arrintaa iyadaa yacni qaarkood ay dagaal galeen waa jirtay oo fidnadii ibnul lashcath oo kale waqtigiisii dhacday oo xajaaj uu la dagaalamay dad salafkii kamid oo galay waa jireen tii ibnu zubayr kadalika wahaakada marka laakiin ibnu xajar wuxuu leeyahay tahdiibu tahdiibka tarjamada alxasan ibnu saalix ibni xay markii dambe wuxuu leeyahay waxaa lagu ijmaacay xaaraam inuu yahay yani dariiqadaas inay xaaraam tahay fasaadkeeda markii la arkay ibnu taymiyana raximahullah wuxuu dhahaa intii culamo yacni dadkii wanwanaagsanaa ee xataa yacni la dagaalamay nimankaas yacni madaxdaas joorka badnayd dadkii la dagaalamay diinna ma oogin adduunyana ma reebin laa aqaamuu diinan walaa abqow dunyan fi taariikhna laguma haayou yidhi dowlad lagu baxay oo lagu kacay oo inta lagu jabhadeeyey mid ka fiican ay timid lama haayo nacam fi taarikh saasuu ishaaraya nacam marka labada dhib hadday is ciriiriyaanna dhibka fududaa layska qaataa laba dhib hadday isku kaa ciriiriyaan dhibka fudud in la qaataa sharciguna yani uuna amraya mutafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen wacan caa ibni camrin radia allahu canhu anahu dakala calaa cubaydillahi bni ziyaad caaid ibni camr wuxuu u galay cubaydullahi bni ziyaad ninka la dhihi jiray cubaydullahi bni ziyaad ibni abiihi ayaa la dhihi jiray fa qaala lahu nin wuxuu ahaa dhib badan oo dadka laayo oo safaak ah buu ahaan jira nacam ninkan waxaana la yidhahdaa ninkii diray waayo ciidankii xuseen xuseen bin cali wiilkii nebiga oo awowga u ahay ciidankii dilay ninkii diray waay nin inkaar qabo oo aada u xun buu ahaa marka waxa uu yidhi cubaydullaahi bnu ziyaad baa anahu dakala alaa saxaabigan baa waxuu u galay cubaydullahi bnu ziyaad faqaala lahu wuxuu ku yidhi ay bunaya wiilkaygiyo inii samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo ina shara ricaa'i dadka madaxda laga dhigtae mas-uuliyadda loo dhiibo kuwa ugu sharta badan alxudamatu weeyaan kuwa wax burburiyo dadka wax loo dhiibay madaxda laga dhigo kuwa ugu xun waa kuwa wax burburiyo oo shaqadooduba burburis un ay tahay oo aan waxba dhisinba fa iyaaka ee iska ilaali an takuuna minhum inaad ka mid noqoto kuwaa iska ilaali adigana ha ka mid noqonna iska jir buu yihi muttafaqun calayhi xadiidka waxaa laga qaadanayaa saxaabadii iyo culimadii salafka dadka madaxda inay u naseexay jireen bal aynan yacni susubki jirin oo intay u galaan xaqa ay u sheegi jireen taasaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa dadka madaxda marka xaqa loo sheegayo rifqi in loogu sheego rifqi maxaa yeele wuxuu isticmaalay saxaabiga ey bunaya ninkaanoo dhaalim oo la ogyahay safaak ah yacni yaa safaak ma dhihin ama yaa kada yaa dhaalim iyo ma dhihin aadaabu sharciya ibnulmuflix iyana iyo ibnibnuljaws-i laftirkiisa kulligood waxay leeyihiin a-imada dadka madaxda marka wax loo sheegaayo iyo dadka caadiga waa ah kala duwanyin usluubka kuwan in rifqi wax loogu sheegaa fiican oo si yani usluub jilicsan oo ayaga aan dhaalim yaho iyo waxaas aan la dhehaynin tartiib wax loogu sheego si rifqi uu ku jiro waxaa kaloo laga qaadanayaa inuu u galay inuu u galay macnaha waa u galay marka ay tahay yani majliskiisiiba ugu tegay marka ninka madaxda waxaa fiican xaqa marka loo sheegaayo sida haalibka ah waay sida yani asalka ah si sir ah in loogu naseexeeyo baynaka wa baynahu inaa xaqi ugu sheegtid adiga waajibkaaga waa ka baxday markaa hadduu ku dilana cid ku arkaysa iyo istutus ma laha afdalu ljihaadi kalimatu xaqin cinda suldaanin jaair jihaad waxaa ugu fadli badan kelimad xaqa oo suldaan jaa-ira laga ag yiraahdo waxaa ka duwan marka arrintaa iyada a ah mimbarka korkiisa in laga caayo oo uun yacni tashhiir waxa la yidhaahdo oo mimbarka korkiisa laga caayo isagiina ma joogo ummaddii unbaad kusii direen ummaddii asagii waa iska horkeenaysaa waxaa laga yaaba ummaddii inay intay qoryo qaataan hadhow isaguna oo dadkii laayo nacam sidaas marka usluub fiican ma aha iyadana naam oo yani naseexada inay sir noqoyo xadiid cabdiraxmaan ibnu hanmin baa kusoo arooray abubakr bakr ibnu abi caasim uu ku werinayo kitaabu sunna sheekh alalbanina ou saxiix yeelay naam ama uu xasaniyeyba iyo usaamata bnu zayd ficilkiisii ninkan amiirka cuhmaan maa u naseexaysid baa la yidhi markaasuu wuxuu yidhi aniga aniga wuxuu yidhi haddii aan u naseexaynayo ma idinkaan idiin sheegayaa buu yidhi kaale cuhmaan aan usoo naseexayna maan idin dhahaa buu yidhi waa u naseexeeyey buu yidhi aniga beynii wa beynahu ayaan u naseexeeyey qabla an aftaxa baaban inta aanan furin albaab fidno albaab fidno inta aanan furin anu waa u sheegay habkii ugu fiicnaayo wax ugu sheegay buu yidhi khalaas bis marka ninka amiirka nusxiga loo naseexeynaya waa sidaas waa dhici kartaa fii bacdi almaraad dadka dhexdooda in wax looga sheego laakiin asagaa loo sheegaa ogow nacam waa dhici jirtay saxaabada nin kamid a baa waxuu arkay nin umaradii bani umaya ah oo mimbarka korkiisa gacmaha kor u taagaya jimcada ducaynaya markaasuu wuxuu yidhi qabax allahu haatayni liyudayatayni labadan gacmood oo yaryar allah fool xumeeya buu yidhi nacam rasuulkaan arkay mimbarkan isagoo saaran ducaynayo fartan ka badan ma ziyaadi jirin saa unbuu dhihi jira nacam saas markuu ducaynayo mimbarka markuu marka mimbarka marka uu imaamka ku jiro gacmaha inuu taaga maa wou ka celiya dadka hortooda uga sheegay taas waa jirtaa marka aahaar ama xadiid saas oo kale ah laakiin waa mar uu nafci ku jiro oo qofka uu arki karo dadweynihiina inay ka faa-iideysan karaan dhibna uunan markaa ka arkaynin naam <clears throat> marka xaquna waa wasat weeyaano madhabkan tashhiirka iyo madhabkan madaxda laga dhigaayo malaa'ig oo kale oo kii yimaadaba laleeyahay adunbaa fiicanta nebigaa ku sheegay wax aada u foolxun waayo labadaa madhabba ma fiicna ninka madaxda waa loo naseexeynayaa macruuf unbaa lagu raacaa munkarkiisa lagu raaci maayo dadkii waxaa loo sheegay waa loo naseexeynayaa waxa uga aadan ninka madaxdaa loo sheegaya wahaakada nacam cabdullahi bn cumar radia allahu canhu ah, waxaa la weydiiyey bal ka waranaa la yidhi inaa nadkhulu fii salaatiinina madaxdeenaan u galnaa marka aan la joogna waxbaan sheegnaa oo waa ammaanaynaa iyaga markaan kasoo baxnana waa cayna nacam markaasu wuxuu yihi kunaa nacudu hada nifaaqan fii cahdi rasuuli illahi sal ll ly slam waxaasoo kale munaafiqnimaan ku tiri jirnay buu yihi waqtiga rasuulka yani hadal laba hadal oo kala duwan marka lala joogana hadal marka laga tagana hadal taas marka iyado ma nacam ayib ah, maya dhib male ah, ah, fadal waa la mid noqonayaan dadka laftirkooda imaamka hadduuna gacanta taagaynin dadkuna ma taagayaan ayb marka waxa uu yidhi ina shara ricaa'i kuwa wax loo dhiibo kuwa uu sharta badan alxudamatu weeyaan kuwa wax burburiyo fa iyaaka iska ilaali an takuuna minhum ninkaan nin inkaar qabo ah cubaydullahi bni ziyaad markau saa yidhi saxaabigan ayuu wuxuu ku yidhi ijlis war iska fariiso yidhi inamaa anta min nukhaalati asxaabi moxamed war fariisuu yidhi asxaabta nebi maxamed buunshahooda adiga ahayd yidhi kuwii eberka iska ahayaa tahay maxaad ka hadlaysaa buu yidhi nacam markaasuu wuxuu yidhi hal kaanat lahum nukhaalatun xilligoodii buunsho ma jirtay buu yidhi maba jirinba buunsho yidhi inamaa kaanat innukhaalatu man bacdahum wa fii gayrihim buunshada dadkii ka dambeeyey unbaa buunsho laga helay yidhi iyo dadkii iyo iyaga keyrkood ama asxaabu rasuulilah kulligood saafiyay wada ahayn wax buunshaha kuma jira asxaabta rasuulka nacam marka bal fiiri yani waxa uu sheegaya mutafaqu calayhi wacan abi maryama alasdiy radia allahu canhu anahu qaala limucaawiya mucaawiya wuxuu ku yihi radia allahu canhu samictu rasuula allahi sala allahu xadiidkan marka uu yihi faiyaaka an takuuna minhum sheekhu muttafaqun calayhi buu yihi laakiin xadiidka muslim baa wariye keliya amaa bukhaari ma warinin xadiidkan isagaa nacam ayb marka meeshaas wahmi baa ku jira sidaa u ogaada xadiidka yani imaamu lbukhaari ma werinin inamaa rawaahu muslimun faqad wacan abi maryam alasdiy radia allahu canhu anahu qaala limucaawiyata mucaawiya wuxuu ku yihi radia allahu canhu samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam yaquul nabigaan maqlay isaga oo leh man wallaahu allahu qofkau alle u dhiiba shay-an wax oo min umuuri lmuslimiina muslimiinta arrimahooda ka mid ah faxtajaba ka xirto ka xijaabto duuna xaajatihim baahidooda ka soke baahidooda ka soke yacni ka xijaabto oo baahidoodii xijaab iska saaro ayib wa khallatihim iyo yacni baahidooda faxtajaba ka xijaabto duuna xaajatihim dantooda wa khallatihim iyo baahidooda ka soke iyo wa faqrihim iyo faqrigooda oon warba u hayninba dadku meelay maraayaan iyo yani danba aan ka lahayn lacagtau ka gurtaa keliya nacam canshuurahu ka gurtaa wax uu u sameeyana ma laha ixtajaba allahu ilaahay waa ka xijaabtaa isagana duuna xaajatihi dantiisa ka soke wa khallatihi baahidiisa wa faqrihi yowma alqiyaamati bal maalinta aakhira adiga faqriga ah ilaahay u qabto baahida aada ilaahay u qabto badana baahidaadaas oo dhan buu ilaahay adna uu ka xijaabanaya naam yacni baahidaada ma daboolaayo ilaahay subxaana watacaala saas waaye macnaha walidaalika marka dadka madaxda ah zamankan waxaa madaxtinimadaba loo raadsadaa in xoola lagu tacbado nacam madaxtinimadii lacag badaanaa la gelinaya marka hore nacam malaayiin dollaraa laga yaaba in la geliyo oo cambain lagu galo war maxaa dhacay lacagtaadan maxaa guryahaaga u gedgadaya haddaad tiraahdeed guryahaagi iyo dhulkaagi iyo waxaagaan o dhan iyadaa laga soo saaraa buu kuleeyahay nacam taas marka dadki xoolihiisa in la cunaayo soo maaha nacam jacala mucaawiyatu mucaawiya waxa uu yeelay rajulan nin ayuu yeelay calaa xawaaiji ij dadka danahooda fiiriyo bal fiiri marka saxaabada say u fiicnaayeen mucaawiya yacni mucaawiya wixii ka dambeeyey nin saxaabiya wax maamulay oo yacni madaxtinimada guud qabsaday ma jiro khulafaa uraashidiin mucaawiya ka dambeeyey muluugta muslimiinta marka mucaawiya ugu horreeyey muluugta muslimiinta mucaawiya ugu horreeyey maca dalika mucaawiya maadaama uu saxaabi yahay xadiidkan markii loo sheegay isla markiiba waa qaatay nin ayuuba wuxuu u saaray baahida dadweynaha inuu usoo ogaado nacam si arrintan aan ugu dhicin nacam rawaahu abu daawuuda xadiidka abu daawuud baa wariyey watirmidiyu iyo tirmidi xadiidka marka isnaadkiisu waa saxiix xaakim baa saxiix yaala dahabina waa ku waafaqay shaahidna waa leeyahay xadiidkan baabu lwaali alcaadil waaliga caadilka ninka madaxda ee cadliga cadaalada ku dhaqmo cadaalada sameeyo fadligiisa ayuu u baab yahay alcaadil qofku wuxuu noqon karaa awalan markau sharciga ilaahay wax ku xukumaayo haddii sharciga alla una waxba ku xukumaynin walow yani waxuu doono ha sheego caadil ma aha dadka xataa hadduu doono ha simo hadduu doono shaqada ha wada siiyo oo adduunyadooda ha ka fekero mar haddii diin qofkan yani ninka madaxda diinbo dadka danahooda ayuu ilaaliyaa danaha dadkana diintaa ugu weyn hadduu diintoodii meel cidla-a uga tegay adduunyadooda hadduu daaro u dhiso cadaalad ma aha annaga cadaalad waxaasaan u naqaanaa iyo hebel xukunuu qabtay xukunka waa ka degay wamaa ilaa dalika nacam waxaas dhow ka degay asaa ka degay taas waa wax kale waay nacam laakiin cadaaladda dhabta waxay tahay in diinta ilaahay wax lagu xukumo dadkana loo garsooro oo sida sharciga uu faraayo loogu xukumo dadkana aan la dhibin naam qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi in allaha alla ya'muru bilcadli ya'muru wuxuu farayaa bilcadli buu farayaa iyo walixsaani iyo ixsaan wa qaala tacaala marka cadliga iyo musaawaadka kala duwan marka culamada waxay dhahaan sinaanta iyo cadaaladdu labay kala tahay cadaalad waa sida ilaahay qariray waa qasab ma aha mararka qaar sinaantu cadaalad ma aha oo hadda haddii la yidhaahdo waxaa la simayaa nin caalima iyo nin jaahila waa isku cod haddii la yidhahdo fiiri madaxaa la doorana waddankiibaa madax loo rabaa la doorana ninka jaahilka ah iyo ninka caalimka ee intaasoo kutub akhriyey ama akhristay oo yaqaano qur-aanka ilaahay sunnada nebiga yaqaano ee ku dhaqmo hal cod uu leeyahay hal cod hal cod bixin ayuu leeyahay nacam kan jaahilkaana waxaa weya hal cod bixin waa siman yihiin labadooda feeri waa shar marka waxaas oo kale nacam soo ma garanin marka hadday dadka shiriirinta ay badan yihiin macnuhu waxay tahay nin shar badanay dooranayo nacam taas ilaahay ma habka wax loo doorto saas ma aha marka horeba dadka wax doortaa waa dadka indheergaradka ah ee ahlulxalli waalcaqdiga la yidhaahdo waa culummada iyo dadka odayaalka ah ee qabaailka wax dhihi karo ee culummada ku xiran kuwaasaa marka iyagoo wada jiro ayay waxay dooranahay nin madaxa naam ilaa sanduuqa inta meesha la dhigaya dadka o dhan ku gura laleeyahay wax ka jira malaha naam waa dimuqraadiyatun malcuuna marka naam waxaasoo kale waana mabda aan islaami ahayn waayo maxaa yeele ilaahay wuxuu leey afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin mu'min iyo mujrim isku mid ilaahay kama dhigaayo afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun see marka salaada nin aan qur-aan iyo cilmi lah aan aqoon lahayn ma geli karo imaam ma noqon karo dad madaxda muslimiinta soo ku dooranaa marka nin noocaas oo kale oo dadka waxaa ku jira mid maxjuur ah yacni mid isaga dhan la sharay oo maalkiisii ah tasarufka maalkiisa xataa laga mancinayo oo laga masruufaa jiro haddii la iraahdo waxaad doortay siddeed iyo toban sano waa gaari yani waalinaasho keliya ma xajrigu waalida keliya ma keenta nin fayow ayaa jira oo haddana maxjuur ah yacni maalkiisa ku ciyaaro oo aan dantiisa aqoonin rashiid aan ahayn kaas haddii la yidhaha sawn waxbau dooranaa soo mushkilo keliya soo maahna may marka weliba waaba kasii daran tahay meelo kale sii gaargaartaa marka musaawaadku haddii la yidhaahdo dhaxalka rag iyo dumar ha lagu simo cadaalad ma ahan taas oo kale qofka hadduu yidhaha cadaaladii baan raadinaa maxaa yeeley sinaan sinaanta keligeed qasab maaha inay cadaalad noqoto marka qoomamkan ayagu sinaanta aada ugu ol-oleeyo laftirkooda waxaa arkaysaa inay waxyaabo badan si ka yihiin oo dadka yani dhaawacyada iyo waxyaabaha dadka kala gaarayo dadka u kala qiimeysan ayaga laftirkooda oo ninka hadda injineerka oo ama ninka yacni dhakhtarka ama ninka aada wax yani gacantiisa ku shaqaysto kale eh, aada wax u yaqaano iyo ninka aan waxba qorin waxna akrinin isku qiimo uguma joogto marka daqar ama dhib la gaarsiiyo ayaga gaalada laftirkooda nacam adi dadkiiba waxay ku qasbaayeen iyaguna wax kale ayb marka fajacala eh, nacam wuxuu leeyahay in allaha alla ya'muru bilcadli marka cadaaladdu marka yani sinaantu mararka qaar cadaalad waa noqotaa mararna ma noqoto saas un baan ka wadnaa qasab maaha mar walba inay iyada cadaaladii ay tahay ayb in allaha alla ya'muru bilcadli cadliga ayuu farayaa walixsaani buu farayaa iyo ixsaanka wa qaala tacaala alla waxa uu yihi marka haddii ilaahay haweenkana wax uu yeelay mas-uuliyad saaray ragga mas-uuliyad saaray haloo wada simo cadaalad ma ahan iyado ninkaa ilaahay saaray inuu guriga masruufo oo maamulo haddii la yiraahdo haweentana waa laga rabaa ninka iyadaa la simaa waa de wax laba awoodoodo aan isla ekayn waayo waxa la simaayo ma taasina caqlina ma aha sharcina ma aha bal wa qaala tacaala alla waxaa yihi waaqsiduu cadaalad sameeya in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa muqsidiinta ee cadaaladda sameeya wacan abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi salى allahu alayh waali wasalama qaal sabcatun toddoba yudiluhum allahu ilaahay baa harinaaya fii dilihi carshigiisa hooskiisa ayuu harinayaa ay fii dili carshihi saciid ibnu mansuur riwaayadiisa caddaynaysa fii dili carshihi bay leedahay marka ta'wiil ma aha iska jir fii dilihi ay fii dili carshihi ilaahay carshigiisa ayaa la harinayaa hooskiisa yowma maalin laa dilla hoos uunan jirin ilaa diluhu ilahay hooskiisa maa imaamun caadilun isagaa loo hormariyey imaam caadila washaabun nin dhallinyaro oo nasha-a fii cibaadati illaahi ilaahay cibaadadiisa kusoo barbaaray iyo warajulun nin qalbuhu qalbigiisa mucallaqun la xiray filmasaajidi lagu xiray oo qalbigiisa masaajidka unbuu jiraa nacam salaad walba salaada ka dambeysa jamaacadii unbuu niyadda ku haayaa warajulaani laba ninoo taxaabaa isjeclaatay fillahi ilaahay dartii isu jeclaaday ijtamacaa way kulmayaan calayhi jacaylkaasay ku kulmayaan watafaraqa waa ku kala tagaan calayhi maxabadaas saasay ku kala dhinteen iyo warajulu nin dacathu mra'atun haweenay ay u yeertay haweentaas oo daatu mansibin u saaxiiban dare yani mansab iyo wajamaalin qurux faqaala yidhi inii anigu akhaafullaha ilaahay baan ka cabsanayaa warajulun iyo nin yani zinay ugu yeertay markaasuu yidhi ilaahay baan ka baqaani iyo warajulun nin tasadaqa bisadaqatin sadaqaystay fa akhfaahaa qariyey xataa laa taclama ilaa aynan ogaanin shimaaluhu bidixdiisa maa tunfiqu waxay bixinaysa yamiinuhu midigtiisa iyo warajulu nin dakara allaha ilaahay xusay khaaliyan isaga oo khaali ah laba macnoa lagu macneeya isagoo dadka aan ku dhex jirin oo keligiis abuu ah ilaahay xusay fafaadad caynaahu labadiisi indhood baa shubmeen alla ka cabsi darteed waxaa kaloo lagu macneeyaa walow dadba ha ku dhex jiree qalbigiisu ilaahay ka xusay naam ile qalbigiisa ayuu ilaahay ku gooni yeelay oo cadamadii ilaahay iyo ayaa qalbigiisa allow ku khaali yeelay ku gooni yeelay markaasuu ilmeeyey waa soo galaa isaga laftirkiisa mutafaqun caleyhi ibnu xajar saasuu leeyahay wa can cabdillahi bni camr bn alcas radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam rasuulku waxau yihi ina almuqsitiina kuwa cadaaladda sameeyo cinda allahi ilaah agtiisa calaa manaabira mimbaryaalo korkooda ayay ahaanayaan meelo yacni sarsareeyo oo min nuurin nuur ah aladi <clears throat> oo min nuurin nuur ah manaabir iftiimayo nuur ah bay kor saaran yihiin aladiina muqsidiinta yaa waay aladiina kuwa yacdiluuna cadaalad ku sameeya fii xukmihim xukunkooda wa ahliihim iyo reerkooda iyo wamaa waluu iyo waxa ay madax ka noqdeen yani waxa ay madax ka noqdeen wamaa waluu ama waxa madax looga dhigay maanaa xukunkoodii hadday xukumaan waa caadiliin ehelkoodii ilmahoodii iyo xaasaskoodii waa u cadaalad sameeyaan ta wixii loo dhiibana cadaalad bay ku sameeyaan marka waa caam marka waa ummadii in badan oo kamid a ah soo wada gelaya nacam ninkaan madax ahayn xataa reerkiisa oo madax u yahay nacam marka reerkiisa inuu cadaalad ku maamulo rawaahu muslim wa can cawf bni maliki radia allahu canhu qaal labadan xadiidba waana soo mareen dabcan kii hore wa can cawf bni maliki radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkaan maqlay yaquul isagoo leh khiyaaru a'imatikum madaxdiina kuwa ugu fiic fiican aladiina waxaa weeyaan kuwa yuibuuna tuxibuunahum aada jeceshihiin wa yuxibuunakum iyagana idin jecel madaxdiina kuwa u akhyaarsan waa kuwa aada jeceshihiin iyaguna idin jecel wa tusalluuna calayhim aada u ducaynaysaan wayusalluuna calaykum idinkana idiin ducaynayaan madaxda idinkana idiin duceeyaan idinkana aada u ducaynaysaan wa shiraaru a'imatikum a'imadiina iyo madaxdiina kuwa ugu sharta badan aladiina kuwa weeyaan tubqiduunahum aada u caroonaysaan oo necbaanaysaan wayubgiduunakum idinkana idin necbaanayo wa talcanuunahum aada lacnadaysaan wayalcanuunakum idinkana idin lacnadayo dagaal unbaa idinka dhexeeya bis nacam shacabkiina yacni lacnad iyo habaar buu kusoo gemayaa iyaguna waxay kusoo gemayaan waxay ahaayaan nacam marka kuwaasaa ugu shar badan madax kuwaasaa ugu xun kuwa ugu khayrka badanna waa kuwa dadka isu duceeya nacam madaxdii waxay u duceynaya ummaddi ummaddii madaxday u duceynayaan ama kuwa yacni aada necabtihiin ayaguna idin neceb idin haba idin habaaro idinkuna aada habaaraysaan kuwaasaa dad ugu daran kuwaasaa ugu shar badan qulnaa waxaan nidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow afalaa nunaabiduhum mi miyaanan u tuuraynin afalaa nunaabiduhum miyaanan u tuuraynin ballantii iyo baycadii aan la galnay iyo daacadii waa idin adeecayna aan dhahnay miyaanan u tuuraynin marka oonan ku jabhadaynayn oon la dagaalamaynin qaala laa buu yidhi maya maa intii aqaamuu fiikum dhexdiina ay ka oogayaan asalaata salaada intay salaada dhexdiina ka oogayaan oo ay tukanayaan maya hala dagaalamaynina naam maaa salaadda waa ciwaanka tusaayo qofka inuu muslim yahay naam soo ma garanin yani muhiimku waxaa weeyaan laba shay buu nebiga dadka faray sala allahu alayh ali wasalam xadiidkii cibaadata bni saamidna waa ku jirtay nebiga waxuuna faray buu yidhi allaa nunaasica alamra ahlahu inaanaan dadka madaxda madaxtinimada ku qabsanin oona kula dagaalamin ilaa an tarow kufran bawaaxan gaalnimo cad inaad ku arkaysaan ma ahani gaalnimo cad inaad ku aragtaan maanoy diinka ka baxeen cindakum fiihi min allahi burhaan ood xujo u haysataan aayad ama xadiid saxiixa ah u haysataan yani dadka dabcan lala khitaaba waa dad aayad iyo xadiid fahmi kara wa caamo maaha waxa laga hadlaa nacam yani dad yacni ahlu cilmiga oo cilmigoodana yani yani ahlu sunno ah oo wasad ah yacni marka ay intay fiiriyaan xujo cad u helaan kufri bawaaxana ou koray markaas waxaa weeyaan in la siibo weeyaan oo madax uusan u noqonin dadkii muslimiinta kaas dadkii marka ahlulxalli waalcaqdiga ahaa iyo culimada waa inay ninkaas ka shaqeeyaan say u siibaan oo ay qof muslima markaa booska ay geliyaan waa haddii ninkii madaxda ahaa uu gaaloobo waay wax laga hadlaya laakiin in allaale intuusan gaaloobin maxaa la sameynayaa laa maa lala dirirayo dhibkiisa laysaga adkaysanayaan waa hadday awoodi gacanta ugu jirto waa isaga nacam hadday cid kale awoodda gacanta ugu jirto gaalo ahna hadda warkaas iyad xaalad kalooba ku jiraa marka beledka islaamka markaas xaalo kaloo ku jiraaba nacam soo ma garanin beledkii markaa xaalo kale ayuu ku jiraa hadday isaga uu tala haysto oo gaaloobo sidii la yeeli lahay amase yacni hadduu muslim yahay unanba weliba gaaloobinba oon gaalnimo cad lagu haynin awooddiina uu gacanta ku haayo shacabkii iyo iyo iyo yacnii wixii ay kale ammaan wadooyinka uu ammaan yeelaayo oo ammaan gelinayo dadkii ou yani salaaddii u ogol yahay iyo maa ilaa dalika nacam ayib ama haddii axkaam kale la dul keeno iyadu oo wadankiiba oo ixtilaal ku jiro waa baabkeedu gaar waay qulnaa yaa rasuul allah rasuulka ilaahay afalaa nunaabiduhum miyaanan u tuureynin qaala waxau yidhi laa maya ma aqaamuu fiikum asalaa intay salaada dhexdiina ku oogayaan laa maya ma aqaamuu fiikum asalaa rawaahu muslim qaala tusalluuna calayhim tadcuuna lahum aa u ducaynaysaan weeyaan marka xadiidkii cubaadda qeyb waa taas aan sheegay inaan dadka madaxda lagula tartamin madaxtinimada qeybta labaad wuxuu ahaa waan naquula alxaqa waan naquula alxaqa inaan xaqa sheegno walaa nakhaafu fi llahi lawmata laaim ilaahay tiisana aanaan uga cabsanin mid ee mid dadka eedeeyo ama mid dagaalamo dagaalkiisa yani marka waa laba sheego xaqii in la caddeeyo in lagu sabro a'imada jawrkooda marka haddaad tiraa a'imada jawrkooda in lagu sabraa waa waa jirtaa xaqii laakiin see la yeelo xaq waa la caddaynaya isaga nacam haddii marka ninkii imaamkaa dadkii musallad uu ku noqdo xaqa caddaynayo laayana ayagooda waa ku waxaa weeyaan jihaadkii ugu fadli badnaa ayay ku dhinteen markaas oo kale naam dee dhinaca madaxda keliya wax laga fiiriyo oo la yidhaahdo xaq in la sheego inaan la sheeginna aan shuqulba lagu lahayn oo loo maleeyaba haddii ninka madaxda xaq loo sheegaba in arrintaa iyada ay khawaarijnimo ay tahay ma ahan sidaas saxaabadiyaa usheegi jirtay waa soo marnay waxaa usheegi jiray taabiciintii wamaa haakada naam wacan ciyaad bni ximaarin radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkan maqlay buu yihi yaquulu isagoo leh ahlu ljannati ahlu jannada halaahatun saddex waaye ahlu jannadu waa saddex xadiidkan xadiid dheer buu ahaa duu suldaanin saldanad mid u saaxiiba muqsidun oo cadaalad ah oo cadaalad sameeyo muwafaqun oo la waafajiyo khayrka warajulun iyo nin raxiimun naxariis badan raqiiqu lqalbi qalbigiisu jilicsan yahay yuu u jilicsan yahayna likulli dii qurbaa mid kastoo qaraabo u saaxiiba iyo muslimin muslim kasto ninka labaad waa nin qalbi jilicsan oo naxariis badan nin kastoo qaraabo ah oo mus e, e, ama nin kastoo muslimana u qalbi jilicsan una una naxariis badan ayb wa cafiifun iyo mid dhowrsan mutacafifun isdhowro duu ciyaalin ciyaal u saaxiiba nin ilmo badan hadana lacagta iyo xooluhu ay ku yaryihiin xaaraantana iska dhowrayan xaaraanta xaggan ka qaadan karo xaggan ka qaadan karo xaggan ka qaadan karo iska daaya ilaahay dartiisa u daaya waa ahlu janna rawaahu muslim maxalu shaahidka marka waa kan koowaado duu suldaanin muqsidun muwafaqun sulaan cadaalad ku taagan oo muwafaq yaa ilaahay markaa ahlu jannaha ka mid a warajulun raxiimun raqiiqu lqalbi nin naxariis badan qalbigiisu jilicsan yahay likulli dii qurbaa wa muslim ma ahan faajir iyo waxaas inuu muslim kasto islaamnimada yani muslim kasto iyo nin kastoo qaraabo u ayuu u jilicsan yahay marka muslimiinta in loo qalbi jilicsanaado in yacni loo naxariis bato muslimiinta waa shay jannada lagu gala waay nacam ayb haddaad laakiin muslimiintii aadan u naxariisayn muslimiintii ku diran tahay ummadaha aan muslimiinta ahayn ay kaa nabadgelayaan nacam waa dhibaato aada u daran waa bal sifatu lkhawaarija noocaas lagu sheegay nacam oo xadiidka nebiga wuxuu ahaa yaqtuluuna ahla alislaam wayadacuuna ahla alawthaan oo kamaa qaala sal lla ly slam waxay la dagaalamayaan yiri dadka muslimiintay dilaayaan kuwa kalena waa ka nabadgelayaan gaalada dadka ahlu awthaantaana waa ka nabadgelayaan marka qofku carabkiisa kadalika in dadka muslimiinta keliya musallad oo ku yahay muslimiinta inuu musallad ku yahay carabkiisa oo ku diran yahay oo u afdheer yahay yacni dadkan kaleo gaaladana waxba uusan weligiisba ka sheegaynin ama asagoo wax sheegaya aan laga maqlaynin waa ma fiicna dadka muslimiinta ku owleysan yacni dadka muslimiintay tahay inuu yacni qalbigiisa oo u jilicsanaado <clears throat> asxaabtana ilaahay markuu tilmaamay moxamedun rasuulu llah waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum buu yihi marka xaq in la bayaaniyo iyo muslimiinta in loo naxariistaa waa wax iska hor imaanaa ma aha iyadoo muslimiintii loo naxariisanayo la jecel yahay naxariistoodaaba waxaa kamid a in laga celiyo waxyaabaha qaladka ah bidcadaa laga shirkigaa laga celinaa bidcada waa laga celinaa macsida waa laga celinaa laakiin waxaa looga celinaa biniyati nasiixa nacayb loo qaba maaha in looga celinayo nacam in iyaga laga soo saaro dhibaatadan aayatiin xumadan adduun iyo aakhiro in laga bixiyo way nacam asalka ta taas weyn marka nusxiga muslimiinta ay leeyihiin waa taasna nacam ayb laakiin inay noqoto uun u darnaansho loo darnaana ama magac un keliya un lagu raadsanayo keligeed wax fiican ma ahan mnaa in marka sida xadiidkii uu ahaa eh, tamiimi daari oo warinaya muslim kusugnaa addiinu nasixa qulnaa liman qaala lilahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati lmuslimiina wacaamatihim wacafiifun mid dhowrsano mutacafifun isdhowrayo duu ciyaalin ciyaal u saaxiiba inaan isagana yani xaaraantii uu iska dhowra soo ilmo badan leh xaaraantii heli karo ma sameynayo waa isdhowrayaayo intiisaasu faqrigiibuu ku sabrayaa xalaal unbu ayuu dooranayaa kaasayna waa dadka ahlu jannada lagu tiriy rawahu muslim wabillahi tawfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi w saxbi w